bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma salli wasalim wbaarik calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa aayadda lixdan iyo afar suuratu alcankabuud muruuran calaa khitaamihaa ilaa aayadda shan iyo toban suurat ruum insha allah aayaddii inoo dambeysay waxay ahayd walain sa'altahum haddaad weydiiso mushrikiinta man axadkee baa nazala min asamaai maa samada biyo kasoo ka hadaad dejiyey weydiiso oo faaxyaa ku nooleeyay bihi biyihii alarda dhulkii bacda mowtihaa intay dhimatay kadib layaquuluna allah allah bay dhahaya qul waxaa tihi alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan mar haddii xujadii lagu oogay bal aksaruhum badankoodna laa yacqiluuna waxba fahmi maayaan wamaa haadihi alxayaatu noloshani ma aha adduunyaa ee dhow ee gaaban ilaa lahwun madadaalo mooye iyo walacibun ciyaar mooye wax kale ma aha wayna daara alaakhirata daarta aakhira lahiya alxayawaanu nolosha dhabta iyada ah yani daarulxayaat baa laga wadaa master baa la cabiray low kaanuu yaclamuuna hadday saa og yihiinna ma ayna doorteen aakhirey adduun adduunkama doorteen waa alla leeyahy allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay adduunyadan gaaban addunyaa adduunyadan xun waa addaniia baa laga keenay markaa haddii gaabni la yidhahna addunugu baa laga keenay tii dhame gaabnayd mid walbana way tahay wamaa haadihi alxayaatu dunyaa noloshan markaa waa iska dheeldheel iyo madadaalo sida ciyaarta daal mooye aan wax kale looga faa'iidin baa iyadana dhib mooye wax kale looga faa'iideynin qofkaan aakhira u tabcanin daarta aakhira waa nolosha dhabtaa ah wey yani iyadaa nolosha dhabtaa ah lagu noolaan bay ka dhigantay msed baa la cabiray nolosha dhabtii waa iyada hadday ogaan lahaayeenna shayga baaqiga ah shayga tegaya baaba-ya kama doorseen hadday ogaan lahaayeen maa hadihi xayaatudunya noloshaan dhow ee gaabani ma ilaa lahwun madadaalo mooye madadaalo iyo walacibun ciyaar mooyaane wayna daara alaakhirata daarta aakhirana lahiya iyadaa alxayawaanu nolosha dhabta ah yani daarulxayaa wey waa nolosha dhabtaa ah daarteedii low kaanuu yaclamuuna hadday ogaan lahaayeenna tan tegaysa tabaaqiga kamay doorteen faidaa rakibuu markay fuulaan filfilki doonyaha dacawullaaha allay baryi mukhlisiina iyagoo u baraxtiri lahu alla addiina cibaadada falamaa najaahu markuu alla nabadgeliyo oo ilal bari bariga u saaro ilaadaasaa barri usaaridda keeni idaahum waaba iyagoo yushrikuuna markiiba alle u sharigeeli oo dib u noqonaya maxay alle ugu sharigeeli liyakfuruu inay gaaloobaan oo gaalnimada ku agtaysaan bisababi maa shay sababtii aataynaahum aan siinay liyakfuruu inay gaaloobaan bimaa ataynahum waxaan siinoo nicmo ahaa ka gaaloobaan waliyatamatacuu inay raaxaystaanoo wax ay ka baqayaanba jirin fasuufa yaclamuuna way ogaan doonaan ciribtooda dambe iyagaa ogaan doonaan doonta markay fuulaan gaaladu oy badda la dhex gasho oy yaabaan waxay dhihi alla mooye wax waxinoo tiri kara ma jiro markay bariga u baxaan waa iyagoo mushrikiin markii shirkiga way ku noqonayaan maxay shirkiga ugu noqonayaan gaalnimadii iyo sii daaimi wixii aan siinay ee nicmo ahayd yay ka gaaloobayaan nicmadii kuwa xamdiyayaan inay raaxaystaanna way rabaan iyagoon wax ay cibaadiyi wax la iman jirin marka iyagaaba ogaan doono alla leeyahay subxaana wa tacaala cikrima binu abijahal markii maka la qabsaday cikrima bin abijahal iyo qoyska reer bani makhzuum dad nabiga ku ad adag bay ahaayeen oo aada uga soo horjeeda markii maka la qabsaday yucifima cararay baduu galay doon buu fulay inuu ardu xabashi maaduu rabay doontii badda markay socotaa biyihii ku kaceen waxay is yidhaaheen nimankii watay waxaan allah inuu ina badbaadina ma jire eh? aan alla un barino alla barya marka cikrima abujahal wuxuu yidhi haddii meeshan allu una badbaadinayo dee barigan allun baa badbaadin ilah waxaad igu ogaataa haddaad meeshan iga bixiso intaan nebi maxamed u tago oo gacantiisa gacantayda dul saaro inaad raxmadiisii ka faa'iidaystaan ilaahay waa ka saaro wuu soo noqday gabadhii uu qabayo dee dadkii muslimtay ka mid ahaydna way u fariin fartay cirima nabigu u yimid oo isu dhiibay intuu diinta islaamka ka soo horjeeday in ka badan buu u dagaalamay diinta islaamka cirime iyo khaalid bin waliidiyo isu adeer bay ahaayeen cirima bin abijahl waa cumar bin khadaab abtigi weeyaan filfulki doonta dacawo oy ku kacdo baddu dacawullaaha allay baryi mukhlisiina iyagoo u barax lahu alla adiina cibaadada falamaa najaahu markaa nabadgelino ilal bari bariga xaggiisa u nabadgelino xagga bariga u baxaan idaa waaba iyagoo isla markiiba hum iyagu yushrikuuna shariig yeelay shirkigiiba halkii ka wixii wadi maxay shirkiga halkii usaway liyakfuruu inay ka gaaloobaan bimaa atinaahu waxaan siinoo nicmo marka laamta nuxaada barhkeed waa laamulcaaqi bay yidhaahdeen shirkiga waxay ula imanayaan ma aha inay nicmada ka gaaloobaan waa sayfkiigaoo kusoo adkaysanayaan weliyatamatacu inay raaxaysaan oo adduunka raaxo ku noolaadaan fasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan waxa ku dhici doona allah wuxuu leeyahay awalam yarow miyaanay arag qoladan mushrikiintii anna anagu jacalnaa inaan ka yeelnay xaramka xaraman xaram aaminan oo aamina wayutakadafu naasu dadkana la boobi min xawlihim hareerahooda afa bilbaadili ma baadil bay yuminuuna rumaynayaan iyo gaalnimo iyo shirki wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisana yakfuruun midka gaaloobi nicmadan alla siiyey ee amniga ah ee carabta hareerahoodi ihi isdili ee isdhici ee isqafaalana caruurta kala dhici nicmadaa miyaanay arkin way ka gaaloobeen nicmadan alla siiyey way ka gaaloobeen iyagoo hareerahooda dil iyo dhaci wax waliba ka socdanba iyagu xaram aamino la dhihi waa ehlu xaramo la taaban maayo yaa la dhihi ilaaha nicmadaa siiyey nicmadaa way ka gaaloobayeen sanamkan iyo balaayadan meesha u yaal yaalla yay rumaynayaan allah wuxuu leeyahay qoladii qurayshahayda nabigu ka dhex dhashay xaram aaminaa la dejiyey hareerahooda dadka ahna waa la boobi dil baa lagu boobi kanaa la dilo maantaa la dhico caruurtiisi baa laga dhici waisqafaan carabtu waysa doorsan jirtay marka allah wuxuu leeya ma baadil bay rumaynayaan baadil miyay raacayaan nicmadii alle uu siiyeen miyay ka gaaloobayaan waa waxaan caqliga lahayn dee sidaas wax doqoma unbaa sidaa yeeli awalam yarow miyaanay arag annaa anagu jacalnaa inaan ka yeelay meeshay degan yihiin xaraman xaram aaminan oo aamina wayutakadafu naasu dadkana la boobi min hawlihim min hawlihim hareerahooda oy dadku islaacayaan oo isdilayaan oo islaynayaan iyagana aan sidaa loo taabanayn afa bilbaadili ma baadil bay yuminuuna rumaynayaan wa binicmati illaahi alle nicmadiisana yakfuruuna miyay ka gaaloobin ma baadil iyo sanam iyo shaydaan bay rumaynayaan nicmadan alla siiyena miyay ka gaaloobin innagana markii alla nabadgeliye ina siiyo haddaynu nabadgelyada garan weyno dhibaataa imanaysa waa run dhibaataa imanaysa waman adlamu waman xadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa ku been abuurtay cala allaahi alle kadiban been ow amase kadaba bilxaqi xaqigii laftiisiiba beeniyey lamaa jaaahu markuu xaqu u yimid beeniyey alaysa miyaanay ahayn shanigu fii jahanamo jahanamo dhexdeeda maswan nagaadi makaanu nagaadilkaafiriina gaalada yaa ka dulmi badan qofka alla ku been abuurtay oo waxaan diin ahayn diin ka dhigay oo yidhi allah ii waxyooday ama allah igu ilhaamiyey oo wax lagu dhaqmo aan dadka sharci uga dhigay ama xaqii beeniyey labada nin way kala duwan yihiin nin isagu ikhtiraac buu la yimid wax cusub buu keenay midna xaqii markuu yimid buu beeniyey labada midna ma fiicno marka cid ka dulmi badani ma jirto cidda alla ku been abuurtee wuxuuna alla sharci ka dhigay sharci ka dhigtay oo alla sidan yidhi yidhi oo sidan oo kale bidcadaa kow ka ah dadka noocaasa dadka daalimiinta ah kow ka ah wamanaxadkeebaa adalaba ka dulmi badan niman axad iftaraa ku been abuurtay cala allahi alle kadiban been oo waxaan alla sharci ka dhigin sharci ka dhigay oo ilaahay baa sidani amray yidhi ow amase kadaba bilxaqi xaqii beeniyey lamaa jaahu xaqii markuu yimid xaqii buu beeniyey hadda waa qur-aankan kariimka ah markaas ruuxii hadda jooga oo hadda beeniya oo lafdigiisa haba rumeeya ku dhaqmi maayo yidhahda xaqii buu beeniyey alaysa miyaanu ahayn fii jahanamo jahanamo dhexdeeda maswan makaanu qofkii xaqa diida alaysa miyaanu ahayn fii jahanamo jahanamo dhexdeeda maswan makaanu nagaadi likaafiriin gaalada may wuu yahay waladiina kuwa jaahaduu dadaalay oo dagaalamay fiinaa fii ajlinaa annaga dartaya u dagaalamay lanahdiyannahum waan hanuuninaynaa subulanaa wadooyinka iyaga yaan ku hanuuninaynaa qofku markuu dadaal muujiyo wadada xaqaa ilaahay ku ridi wain allaha allana lamaca almuxsiniina kuwa muxsiniinta waa la idlaaqayo jihaad waktigay aayaddan soo degeysay jihaadka cadowgu ma jirin jihaadka gaalada marka jihaadka naftaada aad la jihaadayso jihaadkaad waxbarashada la jihaadayso jihaadkaad xoolaha aada bixinaysa ee sadaqada la jihaadayso jihaadka dadka baadiliinta ah aada la jihaadayso jihaadkaad cadowga la jihaadayso jihaadka aad cilmiga ku baranayso jihaad qofkii galay ilahay wadada xaqu tus culimo badan baa ku fasirta xagga cilmiga maadaama jihaadkii cadowga uuna markaa joogin qofkii dadaalo oo waxbarta ilaahay waxbarashadu u fura oo ilaahay xaquu waafajiya marka jihaad oo dhan ka soo qaad ad naftaadaad la jihaaday shaydaan baad la jihaaday waxaad la jihaaday xoolahaagaa la jihaado meel xaqa ku bixisay qof kasta oo dadaal muujiyay ilahay xaquu ku ridi wey waladiina kuwa jaahaduu dagaalamay oo baadilka la dagaalamay lanahdiyanahum waxaan ku hanuuninaynaa subulanaa wadooyinkanaga wadooyinka xaqa abuu ah mari wain allaha allana lamaca almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah macooda wey alla u garab taagan yahay subxaanau watacaala alixsaan nabigu markuu fasirayey an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainu yaraak nabigaa ixsaanka markuu melku jibriil u weydiinayo oo dadka cilmigooda la barayay oo nabigu yihi waa jibriilo inuu diintiina bara idiin yimid ixsaanka markuu weydiiyey an tacbud allaha kaanaka taraah sidii adigoo arka uu ku hortaagay waa inaad caabudo hadaadan oragila isagaa ku arke insaanku waa ku qofkurudaynta suurat ruum suuradda magacaa leh waa suuraddii soddonaad tartiibka qur-aanka kariimkaa aayadaheeduna waa lixdan suuratu ruum magacaasaa loo bixiyo qisada magacan hadda laga bilaabay baa rumi loogu bixiyey waana maki suuradu gebi ahaan waa maki suuradu weyn aliflamim ilaahay baa wuxuu ula jeeda garan qulibat iruumu reer ruum waa laga adkaaday fii adna ardi dhulka meesha ugu dhow ardu carab wahum iyaguna min bacdi halabihim intii laga adkaaday kadib sayaklibuuna way adkaan doonaan fii bilci siniina dhowr sano dhexdood lilaahi alla u sugnaaday alamru maamulku min qablu min qabli halabihim intii laga adkaaday kahor wamin bacdu intii laga adkaadi kadib yowmaidin maalintaa iyada ah ee reer ruma ay adkaan doonaan iyo yafraxu lmuminuuna muminiintuna ku farxayaan binasrilaahi ilahay gargaarkiisa ku farxayaan maalintaa ah. reer rum muslimiinta iyo reer rum baa isku jaalahaayo ehlu kitaab bay ahaayeen kuwan majuusta ah ee sanamka caabuda way ka yar dhowaayeen marka muslimiintu reer rum baa jaal la ahaa qolada mushrikiinta ana reer faris yaa jaan la ahaayo de sanam iyo balaayo isla caabudan waa majuus wey markaa maay waxaa laga adkaaday marka reer rum baa laga adkaaday markaasaa nabiga loo sheegay aayaddanaa ku soo degtay marga marka waxaa looga adkaaday reer rum boqorkii saabuur ee majuusta madaxda ka ahaa yaa gabadh dhowr wiilow wanaagsan dhashay buu ku yidhi wiilashaada midkeen colka u dhiiba waxay tihi ninka hebel la yidhaah waa nin dul badan ninka hebel la yidhahna waa nin af badan ninka hebel la yidhahna waa nin xeelad badan dawacada ka xeelad badan keed qaadan bay tihi ka dusha badan bu zabriyaar nin la yidhaha magac saasa nin lale yuu colkii u dhiibay reer ruun baa lagu duulayo waa la qabsaday reer ruun gebi ahaan muslimiintu way ka naxeen qabsiga muddaa meeshii dagaalku socday markaa ninkaa loo dhiibay colka win walaalka farkhaan la yidhaha colka la socda yaa intuu khamri cabay buu dadka ku yihi waxaan ku riyooday boqorka saabuuna sariirtiisa anigoo ku fadhiyaan ku riyooday buui boqorkiibaad sidii maqlay boqorkiibaa warqad u diray walaalkii wuxuu yidhi ninkaa madaxiisa ii keeno soo dir waa walaal labada nin uu ka diiday saddex warqadood markuu usoo diray oo saddexdiiba ka diiday yuu yidhi wiilkii farkhaan ahaa kii in la dilo uu rabay kaasaan boqornimadii saaray buu kan kale markaas markuu kii qabsaday warqadu soo diri wuxuu ninkaa walaalkaa ah madaxiisa ikeen intuu u yeedhay uu damcay inuu madaxa ka gooyo yuu saddex warqadood buu soo tusay oo mid walba isaga ku dil layidhuhu diiday markaasuu ka baxeen inta wixii ka baxeen iyo boqorkii reer rom iyo xidhiir la yeesheen waa faris waxa lagu jebin doono boqorkii reer rom buu xidhiir la yeeshay wuxuu yihi ninkaa iga kaalmee reer rom sidaasay faris uga adkaadeen markii dambe oo xaaladdu sidaasay ahayd marka qulibat iruumu reer rum waa laga adkaaday markii aayadani soo degtay ee sayaqlibuuna la yidhi yo abubakar sidiq baa yaa orday oo dhawaaqay dadkao dhan buu u sheegay reer rum way qaalib noqon doonaan buuri dhowr sano dhexdood markaasay nimanka quraysh baa yidhi khalaf binu umaye iyo iyo umaye binu khalaf iyo nimankaasa waxay dhaheen rahan ayn dhigan oo imaar khimaarku markaa uu banaanaa haddii laga adkaado dhowr sano gudahood ay ku adkaadaan xoolahaasaan ku siin hadii laga adkaan waayaan xoolahaasaad abubakar oo bixin sidii bay ku heshiiyeen marka abubakar sidiiq shan sano iyo wax lamid yuu u qabtay shan sano iyo wax lamida u qabtay saddex qaalmood ilaa afar qaalmood bay ku heshiiyeen markii saddexdii sano la joogay oo waxba reer ruum adkaan waayeen yaa dee la yidhi abubakaroo waa sidee nabigu u tegey war bilciga miyaadan aqoonin buiadm bilcigu waa ilaa sagaal wey toban wixii ka hooseeyo wey waa sagaal war muddada u dheere intaad ku noqoto muddadiina dheere waxa la bixina dheere boqol halaad baa laga dhigay marka dhowrkii sisaano dhexdood sidabay uga adkaadeen marka ilaah qudradiisa waxay ku soo hagaagtay siday culimmadu u badan yihiin maalintii beder maalintii beder iyo maalintii reer faris laga adkaaday yaa isku soo hagaagtay muminiintu aad bay u farxeen maalintaa binasrillaahi bay ku farxeen muslimiintu culimo kale waxay leeyihin maalintii maalintii uxud bay ku soo hagaagtay culimo kalaale maalintii uxud ilan beder sanadkii labaad bay ahayd uxudna sanadkii saddexaad ee hijiraday ahayd beder baa loo badan yahay inay ku soo hagaagtay qulibat iruumu reer ruum waa laga adkaaday reer ruum waxay ka beermeen intooda badan cays binu isxaaq binu ibraahim iyo ka beermeen qulibat iruumu reer ruum waa laga adkaaday fii adna alardi dhulka meesha ugu dhow xagga carabta ugu dhow waa meesha ruum iyo faris iska qabtaan oo xagga carabta u dhow waxay u dhowdahay khaliijka la yidhaahdo khaliiju faris meelahaas wey wahum iyaguna reer rom min bacdi kalabihim intii laga adkaaday kadib sayaklibuuna waa adkaan doonaa alabihim intaa waa masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi baa layidhaha marka la craabay min bacdi kalabihim intii iyaga laga adkaaday kadib sayaklibuuna way qaalib noqon doontaa fii bidci siniina dhowr sano gudahood dhowr bidciga waxaa la yidhaha waa dhowr lilaahi alluu u sugnaaday alamru maamulku iyo xukunku min qabli kalabihim intii laga adkaaday ka hor iyo min bacdu intii laga adkaaday kadib intii laga adkaaday ka hor iyo intii laga adkaaday kadib inta maamulka al allah iskale marka maamulkii alla lahaabay marna iyagu ku adkaanaya marna kuwanu adkaanaya wa yowmaydin maalintaa iyada ah iyo yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu farxi binasrillahi alla gargaarkiisa oo reer ruumkii way adkaadeen faris iyaguna mushrikiintiibay ka adkaadeen yowma beder bay noqotay yasuru alla wuxuu u gargaaraa man yashaa qofkuu doono qof alla qofkuu doono yuu u gargaaraa wahuwa alle alcasiizu ka qaalib a ah oon cidu ka daba shaqayn karaynin oo suu doona yeeli arraxiimu haddana naxariista oo ilaa xoogaa uu leeyahay maamulkaa uu leeyahay dadka ku taagsan mahaye raxmad buu leeyahay allah subxaana wa tacaala wacdallaahi ilaah ballanqaadkiisii weye allah ballanqaadkiisii weye inuu ilaahay qofkuu doono u gargaari oo cidduu doono u gargaari waa ballanqaad alleh laa yukhlifu llaahu alla ma guub yeelo yacni ma baajiyo weye wacdahu ballantiisa walaakina akhara annaasi dadka badankood laa yaclamuuna sidaa uma oga allah inuu qofku doono u gargaari oo muminiinta u gargaari oo cidiba ciddii xaqa uga dhowdahay uu u gargaari waa ballanqaad alla ballan qaaday allana ballantiisa subxaana watacaala ma baajiyo guubiyeel baa laydhaha ma baajiyo balantiisa ma baashiyo wacdallaahi wacdallaahu daalika wacdan haddii la ciraabi saasaa la dhihi laha waa maser beeshii ficilkiisa joogo wey wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisii wey inuu gargaari oo muminiinta iyo ciddii la jaala u gargaari waa ballanqaad alleh laa yukhlifullaahu alla ma guub yeelo ma baajiyo wacdahu ballantiisa walaakina akhara naasi dadka badankood laa yaclamuuna sidaa uma oga yaclamuuna dadku waxay ogyihiin daahiran muuqaalka oo guud oo nolosha ay ogyihiin wahum iyaguna can ilaakhirati aakhira hum iyagu haafiluuna way halmaansan yihiin adduunkay wax ka ogyihiin muuqaalkiisa sida beeraha loo tabcdo sida xoolaha loo dhaqdo sida guryaha loo dhisto sida dadka loo aflagaadeeyo muuqaalkan guudun bay garanayaan aakhira waxba kama oga dadkan gaaladii aakhira waxba kama oga waxaan adduunka hortooda waa waxa soomaalidu ay tidhaahdaan indha ku garaadle ama calooshiliciyaar indha ku garaadi waa qofka marba wax hor jooga faraxsan nakugaraadla laydha calooshi la ciyaarna waxaa laydhaha marba calooshiis siday tahay hadduu wuxuu dharagsan yahayn wuu kibri hadduu gaajaysan yahana waa miskiin calooshi la ciyaar baa layidhi of soomaaliga marka waa calooshi la ciyaar dadkan yaclamuuna waxay og yihiin daahiran muuqaalka guud oo min alxayaati dunya adduunyadan dhow ah wahum iyaguna can ilaakhirati aakhira hum iyagu haafiluuna way halmaansan yihiin kumaba tala gashana allah wuxuu leeyahy awalama tafakaruun miyaanay fikiraynin adduunka iyo sida waxu jiraan fii anfusihim naftooda miyayna fikirayn dhexdeeda yani fikrad miyayna qalbiga ka fikirayn baa loo jeeda iyagu naftooda ha fikiraan lama le daatadooda ha ka fikiraan lama leh fikrad miyayna naftooda ku dhex jirinoo qalbigooda ayna sida siduu alla u abuuray iyo khalqigu siduu yahay iyo sida maamulku yahay miyayna waxbaba garanin baa laleey awalam yatafakaruu miyaanay fikirayn fii anfusihim naftooda dhexdeeda wax fikradaba miyayna lahayn ma khalaq allaahu alla ma abuurin asamaawaati samooyinkii waalarda ardadii waa baynuma inta udhaxaysa ilaa bilxaqi run iyo dhab buu u abuuray iyo xigmad iyo ajalin musamal magacaabay waina kaiiran in badanoo min anaasi dadka ka mid ihi bilqaayi rabbihim rabbigooda kulankiisa alkaafiriin waa ka gaalooban yihin kuwan miyayna naftooda dhexdeedaba ka fikirayn yani wax fikradiiba miyayna ku jirin miyayna kama fikrin baa laleeyahy qolea waxay ku fasireen iyagu daatadooda may dib isu daraaseeyaan sidaa maaha wax fikradihima miyayna naftooda ku jiro adduunka iyo khalqiga ay ka fikiraan tafakaruu fi khalqi la fi khaaliq nabigaa khalqiga fikira laakiin khaaliqa ka fikirin ilaahay xagguu joogaa ma weyn yahay ma dheer yahay waxaa iska ilaah adduunyadan uu ka fikir ilaahay waad garani awalama tafakaruu miyaanay fikirin fi anfusihim naftooda dhexdeeda maa khalaqa alla ma abuurin asamaawaati samooyinka iyo walarda iyo maa baynahuma inta udhaxaysa ilaa bilxaqi xaq mooye xikmad buu alla u abuuray iyo wa ajal musama muddo la magacaabay alla subxaana wa tacaala ardada iyo samada mudday leeyihiin ay ku baabi'i doonaan oo khalqigoo dhan la baabi'in doono muddadaasaa jirta waina kasiiran in badan oo minanaasi dadka ka midihina bilqaai rabbihim rabbigood lakulankiisa lakaafiruuna way ka gaaloobeen marka aayaddu soo degeysa awalana siiro miyaanay soconin buu alaleeyay fil ardi ardada oo fa yanduruu ay eegaan qalbigooda iyo indhahooda iyo dhegahooda kayfa sidii kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu kuwaasi waxay ahaayeen ashadda kuwa ka ad adag minhum kuwa xaggooda quwatan xagga awoodda waasaarul arda dhulkana way raadeeyeen macnaa beeray ka qoteen baa laleeyahay wa camaruuhaa dhulka way camiroon way degeen oo guryey ka dhiseen agsare in ka badan mimaa camaruha intay kuwan camireen wajaahatum way u timid rusulum rusushoodun bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay bay dhulka socdaan dhulka socodkiisa indhahaaga dhulka ku soco kusoo eeg eeg qalbigaaga ku faafiyo bal waxyaabaha taariikhda laga sheegi dhegeyso oo qalbigaaga dhulka ku faafi siday wax u jiraan indhahaagana ku soo arag oo markaa waxay arki lahaayeen kuwii ka kuwaa hore kuwa iyaga ka xoog badan ban xagga awooda dhulkana way raadeeyeen sana kuwana dhulka u qodan jirin iyo u qoteen way camireen dhulka camiraadda waxaa la dhulka la dego way ka cimri dheeraayeen kuwanoo muddo dheer bay dhulkii camireenoo deganaayeen oy dhisteen rusushoodiina way u timidoo xujooyinba u timid way iska macnaha meesha ku jira waa sida awalam yasiiruu miyaanay soconin filardi dhulka dhexdiisa fa yanduruu eegin kayfa siduu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwa ciribtooda min qablihim iyaga ka horeeyey bal siday noqotay may dhagaha wax ku dhegaystaan siday wax u jiraanoo dadka taariikhta dhegaystaan oy indhaha ku soo arkaan oo qalbiga ku fikiraan kaanuu waxay ahay kuwaa hore ashadda kuwa ka adag minhum kuwa quwatan xagga awoodda waasaarul arda dhulkana way raadeeyeen oo dhismay ku raadeeyeen iyo beerqodasho wa dhulka way camireen oo way degeen oo cumrigoodaa dheeraa in ka badan mimaa camruha kuwan intay degeen degeen kuwan waktigooda ugu badan waxa weye waa boqol sano sagaashan sano meelaha wey wajaa-adum waxaa u timid rusulum way beeniyeen marka xujooyin cadcad marka ula timid way beeniyeen markaasuu alla ciqaabay famaa kaana lahu marka waa way beeniyeen allah ciqaabay famaa kaana lahu intaasaa meesha ka maqan waana laga fahmay qur-aanka qur-aanka taqaadiirtiisu qur rusushoodii baa u timid dabadeedna way beeniyeen dabadeedna waa la halaagay fama kaana allah alla dabadeed ma aha liyadlimahum kii dulmay markuu halaagay walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiyey iyagaa dulmiga la yimid oo ciqaabta mutay oo ciqaabta loo halaagay dhibkay la yimaadeen allah kama gardareen markuu halaagay maxaa yeelay rusushii uu u soo diray yay diideen famaa kaana allahu alla ma ah liyadlimahum kii walaakin kaanuu waxay ahay anfusahum naftooda yadulmiina kuwa dulmiye uma kaana intaa kadib waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwa cidhibtooda asaa-uu xumaanta sameeyo mushrikiinta aha assuua xumaan bay ahaatay ban kadabuu ban kadabuu waaba inay beeniyeen biaayaatiillaahi ilaahi aadiisa wa kaanuu waxayna ahaayeen bihaa aayadaha yastahziuuna kuwa ku jeesjeesa an kadabuudu waa cilo waxaa xumaanta loogu abaalmariyey aayadihii allay asua waa muanasu aswa weye alxusnaa muanasu axsan marka afcal oo tafdiila yaa muanaskiisa fucla baa lagu keena asua alfucla wey waa muanasu aswa kii xumaanta badnaa afcal tafdiil baa layidhi uma kaana waxay ahaatee caaqibat aladiina kuwii cidhibtooda asaa-uu xumaanta sameeyey oo mushrikiinta ahaa assuu'a xumaanu cadaab ay noqoto ciqaaba maxaa loo ciqaabay lian kadabuu inay beeniyeen baa loo ciqaabay biaayaatilaahi ilaahay aayadihiisa wakaanuu waxayna ahayn bahaa aayadaha yastahziyuuna kuwa ku jeeseesa allah allahu alla yabda-u lkhalqa khalqiguu bilaabay uma yuciidu wuu soo celin doonaa uma ileyhi xaggiisaa turjacuuna laydiin celin doonaa allah subxaanahu wa tacaala siduu khalqiga u bilaabay wuu soo celin karaa wuuna soo celin doonaa khalqiga buu bilaabay isagaa bilaabay oo abuuray haddana markuu doonu soo celin karaa wey adwayba naataa inuu wax walba alla soo celinay inuu alla soo celinay waxa weeye dhulkii abaarta ahaa yaa roob ku helaya doogii baa soo baxaya wuu abaaroobi haddana doogii wuu baaba'ay haddana mar kale soo celinaya waynu aragnay caruur baa hadda dhalanaysa way dhiban kuwaasi kuwo kale haddana dhalanay waa soo celin wey allahu alla yabda wuu bilaabay alkhalqa khalqiga abuurkuu bilaabay uma yuciidu soo celin doonaa uma ileyhi xaggiisa turjacuuna laidiin celin wa yowma maalin taquumu saacatu saacaddu ay istaagto ay timaaday ka dhigan tahay yublisu lmujrimuuna dembiilayaashu way quusanayaan way naxayaan waxyaabo badan bay culimmadu ku fasireen way quusanayaan wey oo way naxayaan way duloobayaan intaba way ku fasireen culimmadu luqa ahaan maalintaa iyada ahe saacaddu timaado mujrimiintu wax walba khayr oo dhan way ka quusan ciday u cawdaan ma hayaan oo kuway caabudi jireen way ka gaaloobi waxa weeye raxmad cid u haysaa ma jiro qof walba camalkiisii yaa maalintaa haysta wa yowma maalin taquumu saacatu saacaddu ay istaagto yublisu lmujrimuuna dembiilayaashu way quusan walam yakun uma sugna lahum iyaga min shurakaa'ihim shurakadii ay alla wala wadaajin jireen xaggooda shufacaa kuwo ergeeya wa kaanuu waxayna ahaanayaan kuwa ay shafaacada ka dalbi jireen bishurakaaihim shurakadooda kaafiriin kuwa ka kuwa way ka gaaloobayaan kuwii la caabudi jireen way ka gaaloobayan way kala gaaloobayan way islacnadayaan wayowma maalin taquumu saacatu saacaddu ay saagto yublisu lmujrimuuna dembiilayaashu way quusan walam yakun uma sugna lahum dembiilayaasha min shurakadoodii ay alla la wadaajin jireen xaggooda shufaca waxu ergeeye kaanuu waxayna ahaanayaan kuwa wax caabudi jiray bishurakaahim shurakadii ay alla la wadaajin jira kaafiriin kuwa gaalooba wayowma taquumu saacatu saacaddu markay istaagto oy timaado yowmaydin maalintaa yatafaraquuna way kala baxayaan maalinta qiyaamadu timaado fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir wey khalaas way dhamaatay maalinta xaaladdu saasay noqotay wa yowma maalin taquumu saacatu saacaddu ay istaagto ay timaado yowmaidin maalintaa yatafaraquuna way kala tegayaan dadku way kala bixi faama aladiina kuwii aamanuu muminoobay wa camiluu camal falaa saalixata camal wanaagsan fahum iyagu fii rawdatin beerbay yuxbaruuna ku raaxaysanayaan oo loogu raaxaynaya fahum iyagu fii rawdatin beer yaa yuxbaruuna loogu raaxayn waxay culimmadu ku fasiraan hees baa xataa loo qaadi bay yidhaahdeen oo gabdhaha xuuralciinta ah yaa heesu qaadi bay yidhaahdeen heesaas maalin dee aakharo raaxadu wax walba wixii qofku doono low maa yashaanu cinda rabbi hadday hees doona waa loo heesayay waama aladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina في القدي كلا وقوة الله سبحانه وتعالى